fii bayaani maa yadhuru bidibaaqi wey waxay lagu ahirayay wax waraan biyo ahayn baa soo biyihii markii wax la ahirayo najaasaadkii طahaaraة اkhabas baynu u gudubnay baynu ha ka hadlaynaa hadda najaasaadka waxaa kamida haragga xayawaanka baktiga ah ee hilibkiisu banaanaa miyaa mise xayawaanaadkao dhan weeye biyaha iyo doofaar baa laga reebi culimmadu saddex qowl bay leeyihiine kan shaaficiyaduna adigu qabso wa juluudu lmaytati baktiga haragiisu tadhuru way daahir noqotaa bidibaaqi magdin bay ku daahir noqotaa waxay masaladu ku salaysan tahay baktigu waa xaaraan haragiisuna waa nijaas waxa baktiga xaaraan ku noqday xayawaanaadkii waa laba wax fil aahir ah laakiin haddii uu baktiyo nijaas noqon iyo wax marka uu nool yahayba nijaas ah saasay yidhahdeen fuqahada shaaficiyadu ay iyo doofaar horta ifkayba nijaas ku yihiine iyagoo aakhare aadoo baktiyo warkood badaabay dhe nijaasadu buqalladay sii noqon kuwa iyaga banaanka iska dhig way taagayihin waa u iman doonaa ka hadli doonaa laakiin waxay yidhaahdeen xayawaanaadkii fi xayaati jirdigoodu daahirka ahaa oo fardihii iyo dameerihii iyo gaadiidkay ka mid yihiin oo la rarto oo dameerkii adoo kuu rarayahe hadduu ku dhidido ama dhididkiisa ataabata uusan nijaas ahayn markii uu baktiyo neefkii la gawrici jiray aan la gawricin ama kii aan hilibkiisuba xalaal ahayn bire ama bireenne dameerihii iyo ay baktiyaan sababilmeyte dhimash baktigaa dartii buu haragii nijaaso noqday saa darteed aslan nijaasu ma ahee mutanajis baa la yidhahda wuu nijaasoobay bakti baktinimadaana keentay wixii mutanajis ana qaacidada fiqiga waxaa weeye waa la daahirin karaa inta badan xaalaad laga soo reeboon la daahirin karin maahane xaalaadka la daahirin karo tanaa ka mid a wa juluudulmeytati baktiga haragiisu tadhuru way daahir noqotaa bidibaaqi in la magdiyey ku aahir noqota marka la magdinaya maxaa looga jeedaa haraggii horta neefkii baktigaa haraggii ka bixi haragga marka la bixinayo ma haraggii keligii baa la bixiyaa mise dhiig iyo in yaroo hilibih iyo seeda iyo xuubab iyaa raaca soo maa qaybta kore haraggu markuu baktiga yahay markuu noolaa waa qaybtiisii kore qaybta hoosaa soo hartay haddii la magdiyo oo waxaa fadalaadka soo raacay oo dhan iyo qoyaankii laga saaro si fiican looga qallajiyo oo hadhow haddii biyo la geliyo uusan qurmi doonin waa in loo dhaqaa oo loo nadiifiyaa si hadhow biyo haddii la geliyo xataa aan wax ku hadhay oo qurmiyo aanu jiraynin halkaa haddaad gaarsiiso haraggii waa daahir waad gadi kartaa waad ku tukan kartaa waad ku seexan kartaa aqal baad ka dhigan kartaa isagoo qoyan baad taaban kartaa dhib ma laha waxaa u adaliila xadiidkii cabdillahi bni cabbaasee muslim wariyey idaa dubiqa alihaabu haraggii haddii la magdiyo faqad tahura daahir noqday taa waa qaybta koobaad ilaa jilda alkalbi ay haragii iyo walkhinziiri doofaar haragii iyo wamaa tawallada wixii ka dhashay minhumaa labadooda aw min axadihimaa midkoodu dhalay waxa laalay wixii ay iyo doofaara ama ay iyo doofaar ku luglahoo ku abtirsadoo meeluun abtir uga galo ama laba ay iyo doofaar isu tegay ha iska dhalaan wax yaga udhaxeeya ama midkood xayawaan kaloo xiriir uu la sameeyey ha ka dhalee isagu waa nijaas sababtoo ah waxay dhaheen nijaasadu waa nijaasaة اlcayn oo sidiisaba nolosha xataa nijaas ku abay ah dhaheen sida iyo doofaarka oo haragiisoo qoyan haddaa taabata xataa nijaas yahay waa sida fuqahada shaaficiyadu ay qabaane amaa doofaar aygu da nusuus baaba sheegta oo waxay yidhahdeen todobo jeer haliska dhaqaa la yihi wa amaa doofaarku faliannahu aswau xaala min alkelbi kow horta eygaaba kaoofaarkaaba ka sii xun oo kasii saqajaansan oo wasaksan bay yihahdeen kow mid labaadna waan haysanaayo qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum an laa tushrikuu bihi shay-an may ayadda ma ahayn qul laa ajidna fii maa uxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ilaa an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin hay doofaar waa xaaraan fainahu hilib doofaarku rijsun waxay yidhahdeen nijaas wey marka rijsuna xaaraan yahay xaaraantinimada waa yaho waa la dhihi karaa bay yidhaahdeen laakiin macno ka caamsan baa jiro rijsun waa nijaas markaan dhahno otomaatic bay nijaasi xaaraan u noqon saas darteed culummadu qaarna natiijadiinbay sheegeen laakiin rijsun xaaraan nijaas wey halkaasay fuqahada shaaficiyadu la mareen waxaana ka garanay dhaheen rijsun iyo rigsun midkaa tiraahdaba nabigu maalinkii uu qadaa xaajaha aaday ee cabdilaahi bnu mascuud uu dirsaday ee labada dhagax iyo rajiicin u keenay iga daatan sooma dhihin fa inahaa rigsun waxay dhaheen de nabigu uu tahaaro qaadanayay rigsun sooma dhihin nijaaso wey tanadkii wey istilaacmaad ka mida ah wey calaa kulli xaal masaladaa masalo kale gashay rijsun xaaraanna waa lagu ilaaqaa nijaasana waa lagu ilaaqaa labadaba hadda ma loola jeedi karaa fii madhab ashaaficiyati nacam ereyga mushtaraga lafdiga mushtaraga la yidhaahdo isticmaalu lmushtaraki fii macnayehi macan masalada la yihahda kula geli imaamu shaafici shaaficiyadu waxay qabaan lafdiga mushtaraga laba macnale on iska hor imanaynin ee labadaba ixtimaali kara mid walba noqon kara in labadaba lagu isticmaalo saa darteed iyaga wejkooda waaawaareedeedi fiqi madhabi baan aqriyaynaayo horta isagaan u qiil bixinaynaa wixiaan meelaan marino weynana sidii mushamaskii baan leena naga dahaynamayo kan meel looma hayne calaa kulli xaal waxay yidhaahdeen aygii iyo doofaarkii horta nijaaso dhex bay yidhahdeen nijaasadooduna filxayaati horta ha noqoto waxa dibaaqadu ay ahirto waa wixii bisababi lmowti ku nijaasoobay laakiin wax xataa qabla almowti nijaaso ahaa in la ma ahir mayay yidhaahdeen isagu wixii ka dhashayna ab iyo isir ma hadho iyagu halkaasay la mareen waxaa kaloo uu yihi wacadmu lmaytati baktiga haragiisu baktiga laftiisu iyo wa timaheeduna najisun weeye ila alaadamiye aadamaha maahane waa laba masalo masalada koowaad xayawaanaadka dhammaantood laftooda iyo timoha dhogortoodu mar hadduu baktiya waa nijaas bay istaageen maxaa sabab u yeelay baktigu waa nijaas haddaan idhaano lana yidhi xurimat calaykum ulmeytatu waa laydinka xarimay iyaguna eh, timihii iyo haraggii timihii iyo dhogortii iyo laftiina ay ka mid yihiin qayb ka mid ah maytadii nijaa xaaraanta ahayd ee nijaasada ay yihiin dee maytadoo dhan waa isla nijaas wuxuu diidan yahay oo baktiga lafahaya dhogorta uu gaar ugaga soo qaaday culimmada qaar baa waxay leeyihiin waxa dhimashada ku nijaasooba waa wixii marka uu noolaa taxullu fiihi lxayaatu ay nololi gasho oo xayaatu ruuxi naftaa saas darteed lafaha iyo dhagorta timuhu kuma jirto sa waxaan ku daranay yidhaahdeen daliil bay keeneen iyagana daliilkay keeneen nabigu wuxuu yidhi maa quطica min albahiimati wahiya xayatun fa maytatun xayawaanka nool nolol xubintaad kaga goosato waa bakti haddaad awrka intaa u timaaddo isagoo daaqaya kuruska in goosato de bakti xaaraanu nijaaso wey haddaad laxdii intaad u timaaddo iyo idihii barida goosato waa baktiga isaga la gowraco laakiin sharcan waxaa banaan oo isku raacsannahay dhaheen neefka oo nool dhogorta haddaad ka gurato dhogorta waa daahir ma garagtay dheheen xubnihii kaliyo dhogortan ku taalla inayna isku mid ahayn wa min awbaari aswaafihaa wa awbaarihaana ilaahay uu ku galladaystay haragaa laga guran jiray dhogorta saa darteed dhogortu xubnaha kale la xugun maaha maxay tahay sababtu xubnaha kale hilib iyo dhiig iyo saad iyo meel nololi gasho wey laakiin tan nolol baan gelin lafahana lafahana nolol ma gasho cilladii dhogortay qabaan maa laa taxullu fiihi alxayaatu weeyo baktigu hadduu bakti kasta yahay dhogortiisiiyo laftiisa waa daahir waxayna dheheen ku dareen madabka saxaabadana saasuu ahaa markay futuuxaadka sameeyeen waxyaabihii gaaladu ay haysteene iligmaroodiga ka samaysnaa fashallayowgiyo wixii lamidka ahaa way iska wada isticmaali jireenoo midna nijaaso ooma leexan jirin hadda lafihii sababtoo ah maa laa taxullu fiihi alxayaatu wey inaha iyo ina kaloo la isku dardaray bay halkaa mareen waana masalada khilaafiga muranka ka taagan yahay wey ila alaadamiya aadamiga maahane aadamiga waxaa loo daliishaday xadiidkii bukhaari iyo kayrkii wariyeenee abi hurayra uu nabigu maalin arkay sal ly slam oo abu hureyre dhuuntay intuu jid kaga soo horbaxay oo uu nebigu waayo gadaal ka yimid u war xaggee aaday wuxuu yidhi waan ku arkay anagoo janaabo qaboon daahir ahayn baan ku arkayo anoon daahira inaan ku imaadaa ila xumaatayo waa soo qabaysanayey subxaana allah ina almu'mina laa yanjusu xayan walaa mayitan horta nolol iyo geeritoona qofka muminka nijaas ma noqdo qofkii muslimka ah haddii laga saaray gaalkii ka waran baktigiisii cumuumka wuxuu soo geli walaqad karamnaa banii aadama bay yidhahdeen aadamaha waan karaamaynay waana sharafnay buu ilaahay yidhi sharaftiina inaan loo dhowaan karin baa ka mid ah. saas darteed isagu lama nijaaso maaha gaalkuna dunida markuu joogay nijaasadiisu macnawi bay ahayde xisi daahira maahayn halkaasay fuqahadeena shaaficiyadu geliyeen ayib fasalkan gaaban baan ku dari faslun fasalkanna wuxuu ku saabsan yahay horta fasalka intaanan gelin masalatu dibaaqati اjuluud aan mid ugu noqdo ila jild اkalbi wاlkhinziiri culimo badan baa diidan waxayna leeyihiin laba arimoodba marka koobaad horta waa najisulcaynkii shaaficiyi iyo raggii la qabayow idinkuma raacsanin baa laleeyahay maxaa yeelay horta doofaar inuu nijaaso yahay asalkii dahaarada ahaa wax cad oo daliil oo lagaga tago ma haysaan mushtarag laba macna ma loo isticmaali karaa annaga waxaa raajix nooa ah maya fa inahu aswau xaalan isaga kasii xunna isaga kasii xun hadal idinku aad tiraahdeen weeye wax laguma nijaasay kara hadalkiina iyo naga daaya yidhahdeen saa darteed aslan nas sariixaba looma hayo yidhaahdeen doofaar inuu nijaas yahay ko eyga soo ma aha jirkiisa iyo dhogortiisaa nijaasa iyadana daliil ma laha waxaa daliil leh waa caliyadiisa iyo dhareerkiisaa daliil leh idaa walaqa alkalbu fii inaai axadikum baa la yihi fii inaai axadikum baa la yihi afka hadduu geliyaa la yihi laakiin xilligii nabiga xaafadaha way joogi jireen alai salaam magaaladay joogeen masaajka nabigay geli jireen ay ka bixi jireen gidaarada tiirashay ku xoqon jireen war dhogor eeyaa meelaha ku arka weriga lama dhihin bay ihahdeen saa darteed ayaga dhogortiisa iyo jirkiisa qoyaan la taabtay wax daliil oo nijaaseynaya lama hayay yihahdeen walaaqa soomaa fii luqati alcarab waa afka wixii la geliyo horta halkaas waa najisulcayni fi lxayaati caddayn fiican uma haysaan harag in la magdiyana ma noqon waxay yidhahdeen haa maxaa dhacay annaga daliil cad baaban haynaa bay yidhahdeen oo nabigay ka sugan tahy sal slam oo nabiga siday uga sugan tahay xadiiskii muslim wariye ibn cabaas baa riwaayadkiisa asaxay waxaa ka mid a ayumaa ihaabin dubia faqad ahura ayumaa soo siiqata cumuum maaha harag kasta oo la magdiyo u aahir noqdaa nabigu wuxuu yihi harag kasta idinka doofaariya ay mooyeen intee ka keenteen nimanyo waxay yidhahdeen ukaadiya shaaficiye ragga lamidaho guuxiina haka dheeraynina nabigii baa leh harag kasta isagu ma garan waaye doofaariya ay maahane mise isaga intee ka hoos baxday baad u saxaysaan hadalka markii laisku qalloocinaysaa wey ma intee ka hoos baxday baad u saxaysaan mise intuu halmaamay baad gadaashiisa ka sheegaysaan mise wuu ugu talagalaye waad dabamaryaynaysaan markay leen muran ay gaadho hadalka waa laisku godiyoo la ysaga turi maaye ayumaa ihaabin harag kasta oo dubiqa la nadiyo faqad ahura saas darteed waxay yidhaahdeen harag ay iyo doofaar haddii la magdiyo wuu daahir noqon khilaafkaa waxaa ku salaysan jakeedyada leedarka ah ee doofaarka laga sameeyo ee dunida aada looga isticmaalo marka leedarka laga dhigay heerkii magdinta way gaadheenoo way dhaafeen ma la gadan karaa ma la xiran karaa ma lagu tukan karaa haddaynu qowlka shaaficiyadiiyo qaadanana maya waa nijaas haddii qowlka culimmada kale ee daahirka xadiidka ibn cabaas aan qaadanana nacam waa daahir waa laga ganacsan karaa waa la gadan karaa waa la xiran karaa waa lagu tukan karaa waxaa lamid noqon suumanka leedarks haragga ah oo qaarkood megdin dhaafay doofaarna ka yimid baa iyagana suuqyada lagu gadaa maldhibi dalka nairobi baan ku arkay innaga suumanka waa iska gadataan suunka markaa gadanaysaan bahasha yaree ku dhegan wuxuu ka samaysanya ka yimid ma fiirisaan baan u malay qolya yagii meelaha ka yimid waxyaabaha markaa aragna sibaan waswaas u qabnaayo mogtahay marka marka intaadan fiirin horta waxa ku qorqoraniyo meeshan yar warqadan muxuu ka samaysan yahay baa nafta naga qaadi waxaa kamid ah kabayawga qaarkood leed haragee leedarkaa qaarkood haragani asalkiisu harag doofaar wey wallaahi kaba leedaro itali ah baan soo gataa tiraa soo maha waa italisoo qolyihii doofaarka dhaqan jiree doofaarka arigiisa wax ka sameeya ka mid maaha kabahan xarag ee leedarka asia socotee xaggaasaa laga keenaa lagu dhihi oo abshir baxalla gebigiisa soomaalida maqan markuu calaacalay khaliiska intuu tegey najuuntu way nagu qoslaan ayda qalataay oo laha ayda inay qashaan soo moogin inay argahoodii ka sawir baad u haysaa masalada kuwaa ma la xidhan karaa kaba harag ay ka samaysan iyo doofaar suun harag iyo doofaariyo ay ma la xihan karaa jaakan leedarahoo xaggaa ka timid ma la xihan karaa culummadu haa haddaad qaar ka maqasho qaarna maaha ka maqasho ha la yaabin harag kasta wuu daahir noqdaa baa xadiidka daahirkiisa yahay anuu haddaan gadgadiyey daahirka xadiidka naska cumuumka ah wax cadoon ku takhsiisiya waan waayey qowlka ayuma ihaabin cumuumkiisa baa raajixil ah faslun walaa yajuuzu ma faslun faslun fi isticmaali اawaani wey weelasha la isticmaalayo ila biyaad isticmaali biyaad ku tahaaro qaadan soo inaad weel ku shubata maaha weelashii maxaa banaan maxaan banaanayn iyadana balaan meel saar fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fi isticmaali اawaani weelasha la isticmaalayo walaa yajuuzu ma banaana isticmaalu awaani اdahabi wاlfidati fidada iyo dahabka qalinka iyo dahabka weelasha ka samaysan isticmaalkoodu ma banaana waxaa loo daliishaday xadiidkii xudayfa ee صaxiixeynka ahaa ee nabigu alay salaam uu yihi laa tashrabuu fii aaniyati الdahabi wاlfidati walaa taأkuluu fii صixaafiha weelasha dahabka iyo fidada waxa ku cabina suxuunteedana iyo xeeryaheedana waxa ku cunina fainahaa lahum fi اdunya walakum walanaa fi laakhirati adduunka gaalaha iska isticmaashay u daaya gaala ale ku ha isticmaalaan aakharana inaga leh riwaayadka xadiidka qaarkood asaxiibaa ah waxay ahayd inuu yihi nabigu aladii yashrabu fii aaniyati dahabi waalfidati inamaa yujarjiru fii banihi naara jahannam waxaad liqday naar baad liqaysaa maxaa dhacay xaaraan wey waxay yidhaahdeen fuqahada shaaficiyadu xadiidkani cunto iyo cabitaan buu sheegay laakiin waa min baabi dikri اbacdi wa iraadati اlkuli ilaahay sowma dhihin ina aladiina yaأkuluuna amwaala اlyataama ظulma inamaa yaأkuluuna fii buطuunihim naara xoolaha agoonta kuwa cunay naar bay cuneen kuwa dharkoodii xidhana kuwa guryahooda degana waxay dhaheen min baabi dikri اbacdi wa iraadati اlkuli kow qayb baa la sheegay inta kalena waa lagu baraarujinayaa midda labaad akliga waxaa loo sheegay bay yidhaahdeen insaanka aadamahan markuu adduunyada cayrinaya waxa koobaade uu ka walwalo maxaad cuntaa soo maaha haddiiba tii ugu muhiimsaneed laguu diiday kuwii ka sokeeyeyna min baabi tanbiihi bilaclaa cala aladnaa wey kii ugu muhiimsanaa baa lagu sheegay kuwa kalena waa weysha gowrac dib waa ku qoos way yihahdeen halkana haddiiba wixii ugu muhiimsanaa la diido oo cunto iyo cabitaana isticmaalkii kalena min baabi owlaa weeyay yidhaahdeen jamaahiiru fuqahaana mafhuumkaasay qaateenoo fuqahada shaaficiya ay la qabaan isticmaal buu saa darteed uga cabiray isticmaal maxaa looga jeedaa guri kuma sharaxan kartid quruxna uma dhigan kartid raashinka kuma miisan kartid raashinka kaydkaa kuma ridan kartid ay isticmaal weel dahab iyo qalina lama ogola keliya laguma diidan ku leeyahay koobka wax lagu cabiyo saxanka iyo qaadada wax lagu cuna haka dhiganin laakiin weelka weyne alaabta kuu saaran tahay iyo ka ubaxyadu saaran yihiin aad ka dhigan kartaa walaysaa maaha anigu haddaan darmuus dahaba iyo ibriiq dahaba iyo koobab dahaba halkaa ku sharaxdona wana ku wana ku cabinna waxay dhahen waa isticmaal isticmaalkana waa ziina kamaaliyaada weeye haddii daruuriyaadkiiba la diiday amaaniyaad xaggee jooga halkaa way min hada albaabi wey anaga inaan uqeylbixiyin baad igu ogtahay waxaa shanaga hor imanine wayajuuzu waxaa banaan isticmaalu gayrihimaa waxaan fidiya dahab ahayn in la isticmaalo min alawaani weelal ah sababtoo asalku waa ibaaxa inay banaan tahay wey alalu fi ashyaai alibaaxatu wey wax daliiloo taxriim oo inta kala xaaraantilmeeyana maanan arag allahuma najaasiya dhac iyo boob iyo maash kale u siman yihiin maahane sidaas darteed wixii kale waa banaan yahay labadaa isticmaalkooduna xaraam weeye halkaasaan ku diinayna caawa wasal allah subxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu waslama calaa rasuulihi اlamiin wcalى aalihi waasxaabihi ajmaciin wman tabicahum biixsaani ilaa ywmi اddiin ama bacd waxaan soo gaarnay fasalka mualifku kaga hadlahayo fisiwaaki cadayga iyo axkaamtiisa iyo qeyb ka mida aadaabtiisa faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay ay fi siwaaki cadayashadii iyo afkiiyo ilkihii in la nadiifiyo wasiwaaku cadaygu iyo in la rumaydaaye mustaxabbun mid sunno laga dhigay weeye fii kulli xaalin waqti kastaba ilaa bacda azawaali qoraxdu markay zuushee duhurka soo gala kadib maahane oo lisaa'imi weliba gaar u ah qofka sooman halkan mualifku raxima allahu tacaala wuxuu ku sheegay laba masala masalada koowaad asalka siwaag iyo cadaygu inay tahay waqti kasta inay sunno tahay in la cadaydo cumuumkaasi xadiidkii caaisha radia allahu tacaala canha o ardaaha saxiixa ee nasaa-i iyo keyrkii wariyeen baa wuxuu nabigu ku yihi calayhi الsalaatu wasalaam asiwaaku maطharat lilfami mardaat lirabbi cadaygu afkana waa nadiifiyaa allana waa raali geliyaa subxaanahu wa tacaala oo waa jecelyaho waa ka raali noqdaa xadiidkaasoo saxiixa waxaa laga faa'iidaystay cadaygu fadliga uu leeyahay inuu rido rabbiya lagu gaaro midda labaad faa'iidada uu leeyahay ee kaleetana inuu afka nadiifiyo inay tahay ama riix iyo wax ka soo bixi lahaa ama ilkaha bedelmi lahaa inuu afka nadiifiyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala arrinkaa jecel yahay fadliga ugu badan ee anigu intaan arkay loo hayo waa xadiidkan weeye ama abu nucaym kitaabkiisa fi siwaaq axaadiid badan uu ku wariyey oo fadaa'ilkeeda oo salaadii caday lagu tukaday salaadan caday lagu tukanin intaasay ka fadli badan tahay waxba kama jiraan axaadiidtaas oo dhani marka xadiidkani wuxuu tilmaamay cadaygu inuu maqti kastaba sunno yahay maadaama rabbiba raalli gelinayo wakhti gaarana aan loo qabanin qofka muslimkaana laga doonaya inuu war kastaba ku dadaalo raalligelinta rabbi waxyaabaa rabbi kaaga raalli noqduu ka mid yahay masalada labaad wuxuu ka soo reebay fii kulli xaalin wakti kasta iyo xaalad kastood ku jirtaba waxa uu ka soo reebay mualifku ilaa bacda azawaali qoraxdu markay zuusha maahane lisaa'imi qofkii soomana maalinta gelinkeeda hore qof soomanaya qof aan soomanaynba mar kastaba waa fiican yahay maalinta duhurka haddii la gaaro wixii ka dambe habeenkiina qof sooman iyo qof aan soomanayn sunnanimadu waa isku mid waxaa soo haray maalintii salaada duhur ilaa maqribka inta u dhaxaysa dadkii wuxuu leeyahay waa laba qaybood qof sooman iyo qof aan soomanayn qofkaan soomanayn isna waa sunna oo dadkii gelinka hore iyo habeenkii buu la mid yahay keliya qofka sooman oo salaad duhur gaadhay ilaa maqribka laga gaadho qofkaa isaga sunno ma aha inuu cadaydo xaraam ma aha laakiin sunno fiican ma aha ma karaahiyuu gaarayaa maya waa khilaafu alwlaa tacriifkii haddii la eego waxyaabaha aan nas khaasahoo reebay jirin laakiin min xayu almacnaa in laga fiican yahay nusuusta laga fahmay waa mafuu khilaafu lowlaa waxay yidhaahdaanoo haddii lasoo koobana aqsaamu makruuhun gelaya saa darteed buu wuxuu yidhi ilaa bacda zawaali lisaa'imi xadiidka hore cumuumkiisii maxaa lagaga soo reebay xaaladan xaaladan waxay kaga soo reebeen xadiidkii abi hureyre ee bukhaari iyo muslim wariyeen nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu fadliga soonka ka hadlayey ba wuxuu yihi lakhaluufu fami الsaa'imi aطyabu cinda allaahi min riixi lmiski wuxuu yihi lakhaluufu fami saaimi qofka sooman afkiisa waxa khaluufka la yidhaahdo ama urta ka soo baxaysa markay uu bedelmo ba adyabu cinda allaahi alla agtiisa ka udgoon min riixi اlmiski cadarka iyo waxyaabaan carfee miskiga la yidhahde udgoonka badan halkaa xadiidku waxa uu ammaanay marka uu qofku sooman yahay afkiisa waxoogaygaa riixda isbedelka dartii uga soo baxaysa ee neeftiisa soo raacaysa ama neefta la socota inuu wanaagsan yahay jiritaankeedo ilaahay agtiisa ay udgoon tahay intaa haddii lagu yidhi waxay fuqahada shaaficiyadu yidhaahdeen khaluuf maxaa la yidhaahdaa khaluufu fami saa'imi weeye khaluuf waxaa la yidhaahdaa bay yidhaahdeen afku markuu isbedelo te markaad neebsata waxbaa ka soo bixi suuroy aan udgoonayn taasaa khaluuf la yidhaahdaa taasi ilaahay agtiisa way udgoon tahay haddii la yidhi waa la ammaanay haddii aada cadayata marka dee riixdii baa zuuli afkii nadiif buu noqon khaluufkii baa kaa baabi'i bay yidhahdeen culimmada inta badani madhabka shaaficiyada mas'aladaa lama qabaan oo waxay leeyihiin khaluufku lama yidhaahdo macnaha khaluufkaa la isku haystaa khaluuf lama yidhaahdo af isbedelay wax ka soo baxay ee khaluuf waxaa la yidhaahdaa calooshu markii ay yar marato ee raashinkii suxuurtiiya wixii ka baxaan waxoogay qaac bay sii daysaa qaaca ay sii dayseen neefta soo raaco caloosha ka yimaada gaajaysan baa khaluuf la yidhaahdaa ee afka shaqaba kuma laha ama cadayo ama ha cadayonine qaaca ay calooshu soo daynaysa ee neefta soo raacaya ka weya adyabu cinda allaahi min riixi lmiski waxay yidhahdeen qariinaan u haysanaa in khaluufka kaa loo jeedaa oo qariinadu maxay tahay nabigu calayhi salaatu salaam soomka markii fadaaishiisa laga hadlayey ajirka waxa uu ka yeeshay waa cuntada iyo cabitaanka la iska daayay buuhi yadacu acaamahu wa sharaabahu min ajli aniga dartaybuu cuntadii iyo cabbitaankii isaga daayey maadaama dartay u daayay calooshii maratayna qaac iyo waxoogay aan wana udgooneyn bay keentay udgoonidaa ay keentay waxaa lagu baabi'in karaa in wax la cuno ama la cabo iyagiina ilaahay dartii baa looga tegay baa la yidhi marka qaaca caloosha ka imanaya gaajadii oonku ay keenayaan gaajadii oonkana ilaahay loogu dhowaanayo dartii cuntiyi cabid looga tegay kaasuu ka hadlayaa bay idhahdeen xadiidka laakiin soon iyo ilka madoobaaday ama waxyaabo ka muuqmuuqdaan ama la nadiifin karo isaga waxay yidhaahdeen looma khasisi karo xadiidku kharuufku kaasba maaha midda kale waxay yidhahdeen nabigu calayh isalaatu wasalaam marka uu leeyahay xaaladaha soo socda mar kastood weysaysanaysaan ama tukanaysaan cadayda uu ka soo reebi lahaa ninka kastoo dad ka duwan yahay soo lama dhihin markii la weysaysanayay sida inoo iman doonta wa baaliq fi listinshaaqi sanka biyahaad ku jiidaysa ku xeel dheerow ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay maahane markii la leeyahay cinda kulli salaatin cinda kulli wuduu'in baan amri lahaa ilaa saa'ima maxaa loo dhihi waaye waxaa loo dhihi waa yidhaahdeen nusuus wax iska hor imanba ma laha saayimkii makruuh ma aha khaluufna afka ma aha urkiga caloosha wey saasaa loo qaybsamay wahuwa cadaygii fii alaaثati mawaadica saddex meelood iyo saddex xaaladood buu ashaddu adag yahay istixbaaban sunanimadiisu saddex xaala mid hadday dhacdo aad bay usii adkaanaysaa xaaladda koobaad cinda tagayuri اlfami afku markuu isbedelo min azmin aamus dheerood aamustay iyo wakayrii waxaan aamus ahayn oo isu bedelay waxay idhaahdeen afkaagu hadduu isbedelo isbedelka waxyaaba badan baa keeni karta waxaa keeni kara inaadan hadlin oo afka isku qabato oo hawadii mari lahaydi ay halkan ku cabursanto afkana dhacaan iyo dhareer iyo waxbuu sii deynayaa haddii afkii aada la isugu hayo meesha wayar cabursamaysaa unbaa ka dhalanayo afkuu isbedelayaa durba amaba waxaan dhaamus ahayn buu isu bedelayoo waxaad soo cuntay ama aada cuntayba waxyaabo aan wanaagsanayno cunitaankoodu riix dhib badan leeyahay basal baad soo cuntay toon baad soo cuntay waxyaabo waxyaabo kale ku jirjiraan baad soo cuntay oo markiiba afkii badelaya si kastaba ha noqotee afkii ama muuqaalkii ilku hadduu isbedelo ama riixdii iyo wixii ka soo baxaya isbedelaan aad bay sunno u tahay oo maxaa loo daliishaday xadiidka caaisho hore maharatun lilfami soo lama dhihin afku daahiriyaayo nadiifiyaa afkii hadduu wasakhaysto waktigii loo baahnaaba weeye nadiifintii loo baahnaa kow marka labaad wa cinda alqiyaami marka laga soo tooso ee laga soo istaaga min annawmi hurdada marka aada seexato ee aada soo kacdana inaad cadayataa aada sunna ah sababtoo ah aamuska wax badan baa isku bedela afkaaga seexashada inta aada hurudana afkaagu sida uu ahaa war uma haysid nabigeenana cala slam waxaa ka sugan bukhaari iyo muslim in xadiidii xudayfa ka wariyeen radia allahu canhu waardaahu inuu leeyahay nabigu wuxuu ahaan jiray sala allahu calayhi wasalam idaa qaama min alleyli habeenkii hadduu hurdada ka soo kaco yashuusu faahu bisiwaaki afkiisa cadaygu marmarin jiray oo weliba kor uma marmarin jirin ciridkeehe si dada buu u marin jiray wuxuu abu daawuud wariyey xadiid xasana oo caaisho laga warinaya radia allahu canha wa ay leedahay nabigu alay salaam wuxuu ahaan jiray kaana laa yarqudu saacata min leylin habeenka saacad kamida ma seexan jirin haddiise uu fayastayqidaha uu soo tooso ilaa tasawaka wuxuu cadayan jiray qabla an yatawadaa intaanu weysaysan walidaalika xadiid kalena caaisho ka asaxay oo ay ku leedahay nabigu markuu seexanayo calayhi salaatu wasalaam kunnaa nuciddu lahu siwaakahu wa biyihiisa waysada iyo cadaygiisaanu usii diyaarin jireen markuu seexanayo si markuu soo kaco uu isticmaalo hadiga nabigaa sidaa ahaa sala allahu calayh ali wasalam wa cinda alqiyaami marka loo istaaga ila salaati xaaladii saddexaad tan weeye markii salaada loo istaagana iyadana sunno weeye aada buu sunno u yahay iyadana waxaa loo daliishanaya xadiidka abi hurayra oo bukhaariiyo muslim wariyeen lowlaa an ashuqa calىa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kuli salaatin mar kastoy salaad u istaagayaan ummadda inay dhub noqoto haddaana ka baqaynin waxaan amri lahaa amra iijaabin ku waajibin lahaa inay weyscadaydaan salaad kasta markay u istaagaan xataa sunnadii iyo faradka isku xiga dhexdooda ahaa cinda kuli salaatin baa layidhi saddexdaa xaala wuxuu tilmaamayaa haddaba inay sunno wanaagsan oo adag tahay laba xaaluu mualifku ka tegayay culimmada qaar ku dareen midda koobaadi waa mar kastoo aada weysaysanaysa ama salaad tuko ama ha walidaalika riwaaye axmed oo xadiidka wariyey ku ansaxday la amartuhum bisiwaaki cinda kulli wuduu'in baa asaxday mar kastooy weysaysanayaan waan fari lahaa inay cadaydaan xadiidkii horena waaba ka muuqatayo waysada iyo tahaaradaa loo diyaarin jiray habeenkii markuu seexdo inuu israacin jiray baad garatay caaishaduna waa kay mar kala lahayd mar kastoo habeenuu soo tooso intaanu weysaysan buu cadayan jiray cinda kulli wuduu'in naafar ku dheh xaalad kalaa iyadana ficilka nabiga inuu laasimay oo daa'imay soo aroortay waa markii hadda cishaha intii la tukada la kala galbado eed guriga tagto adigoo maantaoo dhan fadhiyey banaanka oo maantoo dhan soo wareegayey faarihii aad ka maqnayd caawa markaad soo gasha marka u horeysaa la isa salaamaba ee naftaaga loo baahnayn ka soo kaca lama doonayo walidaalika caaisha waxay leedahay radi allahu canha nabigu wuxuu ahaan jiray sal slam idaa dakhala beytahu markuu cishaha soo tukado badaa bisiwaaki cadaybu horta kaga bilaabi jiray bariyarkaadiioo aan soo caday oo afka soo udgoonaya wey intaasi waxay ka mid tahay xilliyada aadka u qiimo badan tahay faslun ay fii furuudi اlwuduu'i wa sunanihi furuudkiiyo waaj arkaantii weysada iyo sunankeedii buu fasalkanina ku saabsan yahay wa furuud اlwuduu'i markii la طahaaro qaadanayo ahaara suqra ama ahaaratu rafcu lxadat oo weysadiia waa in la yeelaa waxyaabahan xubnahana la dhaqayaa oo haddii mid ka mida laga taga bilaa cudrin aynan weysadii asaxaynin wa furuudu lwuduu'i weysada faradkeeda arkaanteeda waajibaadkiihi sittatu ashyaaa lix shay weeye haddaynu arkaanu arkaanulwuduu'i dhahno iyo haddaynu furuudulwuduu'i dhahno iyo haddaynu waajibaatulwuduu'i dhahno saddexdaba isku mid weeye waxaynu darsaynaa waa fiqhi shaafici waajibaadka wax kale haddaad u qaadato zaadulmustaqnici iyo rawdulmurabici xanaabilada baa dhegahaaga ka dhawaaqaya oo waa isilaax xanaabiladu leedahaye waajibaatulwuduu'i baan dhahaynaa halkan haddaan rabno sittatu ashyaaa lix weeye midka koobaadi anniyatu weeye cinda asli اwajhi wejiga markaad dhaqayso inaad niyooto waana xadiidkii cumar ee ahaa inama alacmaalu biniyaati riwaayaadka asaxaybaa waxaa ka mida laa camala ilaa biniyatin camalku maba asaxayo haddaan niyadii lala imanin gaar ahaan markuu cibaadaadka maxdiga ee khaaliskaa yahay sida weysada weysaduna waa cibaada khaalis ah ama cibaada maxda weeye ama cibaada hayru macquulati lmacnaa waxaan weysada loo jideeyey iyo cilladda xikmadda ku jirta ee sababta xubnahan loo doortay lama garanayo adigoo hadda qabaystay oo hadda weysadii faraha ka qaaday hadday naafi timaado weyse kaa jirto halkii wax ka yimid la aadi maaye wejigaa la dhaqi oo kaan hadda dhaqay nadaafad miyuu baahan yahay maya isaga maa wax sameeye maya ee halkii neeftu ka timid maa la dhaqa looma baana kanaa la dhaqi maxaa loo dhaqi adig hadda addoon ilaahay leeyahay matihid miyaa waanahay soo amarkiisa inaad qaata ma aha dhaq wejiga dhaq waa lagu yidhi muranka maxaa keenaya jaqjaqda maaa waxaa wadaa waa cibaada hayru macquulati lmacnaa ba looga jeedaa haddaba saa darteed cibaadaadka noocaasana asalku niyaa laga maarmaan in lala yimaado ko wagaslu lwajhi wejiga mar la dhaqitaankiisa laftiisuna waa ruknigii labaad wa qaslu lyadayni labada gacmood in la dhaqo ila mirfaqayni ilaa xusullada laga gaaro ilaa bimacnaa maca wey maca almirfiqayni in lala dhaqo wa masxu bacdi rasi madaxii qayb ka mida in la masaxo wagaslu rijlayni labada lugoodna in la dhaqo ila alkacbayni ilaa aan anqowyada ay macal aan anqowyada lafaha taagan la gaarsiiyo waatartiibu in la kala hormariyo calaa maa dakarnaahu waxaan soo sheegnay afartan rukni wejiga labada gacmood madaxa iyo luguhu aayaddaa ku filan suuratu lmaa yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyeyo idaa qumtum ila asalaati salaada haddaad u istaagtaan ay aradtum haddaad doontaan salaad inaad u istaagtaan faqsiluu wujuuhakum horta dhaqa wejiga wa aydiyakum ila almaraafiqi gacmihiina dhaqa ilaa xusullada maca almaraafiqi laga gaaro wamsaxuu masaxa biru'uusikum madaxana wa arjulakum ay waqsiluu arjulakum lugihiinana dhaqa ilal kacbayni laga gaaro aayaddaa waxay caddaysay furuudu lwuduu wejigii labada gacmoodoo ilaa xusullada ah weji madaxoo la masaxo lugaho ilaa anqowyada iyo lafaha la dhaqo halka daba masaa'il baa ku dhex jirta sanada koowaadaan tilmaamayna waxaa weeye waa qaslulwajhi wejigoo dhan in la dhaqo waya asal weji intee la yidhaahdaa wejigu wuxuu leeyahay dheerar iyo ballac buu leeyahay ballaciisu waxaa labada dhinac ka soo wuxuu ku dhammaadaa labada dhagood labada dhagood buu ku dhammaadaa dherarkiisuna halkaa fooda timuhu ka soo baxaan iyo laftaa garka ah ilaa daadega intaan la gaarin halka uu sokaysee soo jeedkoodu ku dhammaado wey intaasaa waxaa la yidhaahdaa dheerarka wejiga iyo ballaca wejiga wejigoo dhan haddaba in la dhaqo marka lagu yidhaahdo waa jirka iyo timaha wejigaba hal xaalad baa laga soo reebay oo in laga soo reebay sunankaad ku ogaan doontaaye waa qofku haddii uu gar weyn leeyahay biyaha korka inuu ka mariyo baa ku filan halkaa marka aada joogto laba mas'alaad u baahani fiqi shaaficiyadu waxay ka qabaan in laguu casheego marka koowaadi waxaa weeye garka muxuu yahay garka korka laga masaxaya garku waa laba qaybood waxaan ku yidhi hadduu gar weyn leeyahay laakiin hadduu gar yar leeyahay waa inuu biyaha lafta gaarsiiye wey maxay tahay haddaba xadda garhka weyn iyo midka yar lagu kala saaro garka timaha ka soo baxay ama horay ha noqdaan ama hareedada ha noqdaan isku mid wey xukunka ama sixitaanka iyadiyo weyne waxay yidhaahdeen qaacidada inuu yar yahay inuu weyn yahay lagu kala saaro waxaa weeye qofka saa dheh marka la yidhaahda uu yidhaahdo fiiri haddii aad laftii hoose ka dhex aragtana ninkani waa gali yaryihe lafta ha gaarsiiyo hadday timaha xooggoodu qariyaanna korkaa ka masaxo maxaa u daliilah wejigii ha la wada dhaqo la yidhi garkaa weyn inaan hoos loo gelinayni biyaha daliil baa loo hayaa fi saxiixi ku yaalla oo muxuu yahay waxaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuu garweynaa waxaana ka sugan tawadaa maratan maratan hal hal mar buu weysaystay isagoo garweynaa biyo wejiga hal mar la mariyey mashaki baa ku jira inay salka gaadhayni salka ma gaari karaan hal mar buu weysaystay oo wejiga hal mar buu biyihii mariyey de karkubaa korka laga marin karaaye biyihii wejigaasoo dhan lagu dhaqay hal mar gacanna lagu soo qaaday salka lama gaadhsiin karo oo keligii baaba u baahan intaasoo jeer biyana xagga usoo qaada agga uaada agga uaada hadduu adu weye taa waxay ku caddahay inuusan nabigu garka gudaha biyo gaarsiinin wahuwa almatluubu inta la raaliya intaa maaha masalada labaadi masalo waxaa ku iman doonta waxay ka hadlaan la yidhahda almustarsilu min ashacri tibihii wejiga ha la dhaqaa la yidhi wixii xadda wejiga ku jirana ha la dhaqa garanay hadduu garkii iskaba dheeraado oo halkaa joogo timahani wejigii way dhaafeene minaan ka daba tagoon xagga ka soo mariyaa mise inta wejiga la simanoo salkaa umaa ka gaargaarsiin waa masale ay isku khilaafeen oo nisaac ka jiro alaxwatu masxu lmustarsili min shacri lixyati wey timaha ah hoos u lalmada in la mariyoo la gaarhsiiyo weeye axwatu wajhayni weeye masaladaasna intaa wejiga kaga baxa wa lyadayni ila almirfaqayni ilaa xusulladana in la raaciyo in la raacinayo waxaad ka garatay abu hurayre xadiidkiisii imaamu muslim iyo kayrkii wariyeene weysada nabiga uu tilmaamayey ee nabigu uu yihi intuu gacantii dhaqay buu ilaa cududda gaadhsiiyey cududdana waxaa la yidhaahdaa xusulka inta ka koraysa haddii iyadaba la gaadhsiiyey isagiina waa dhaqmay soo maaha midda labaadi waxay yidhahdeen maalaa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun ilaa xusulkii waa in la dhaqaa lagu yidhi ilaa in la wada gaarsiiyo cududda qayb kamida lala gaarsiiye maahane inaad wada gaarsiisay maba xaqiijin kartid sida wejigaba in timaha in la gaarsiiye maahane inaad halkii ugu sogayso ku sintay bitimna aynan qoyin caadatan aynan dhici karin wamasxu bacdi ra'si madaxii gabal kamida in la masaxo weeye laba deliil bay shaaficiyadu u deliishadeen midda koobaadi waxay yidhaahdeen wamsaxuu masaxa biru'uusikum baalbaau litabciidi badu gabal iyo qeyb kamida wey ay bibacdi ra'si madaxii qeyb kamida bay ayaddu tilmaantay saa darteed ba'daa gabal iyo tabciidiyada ma tabciid macnaha la yihahda tilmaamaysa bay qur-aanku ku tilmaamay qeyb kamida madax inay ku filan tahay kow midda labaad waxay yidhaahdeen nabiga wuxuu kaka sugan xadiidkii mugiirata bni shucbe imaamu muslim wariyey nabigu inuu cimaamad duubtay cimaamaduhu kuwan la hagoogta ma aha kuwa duuban wey cimaamaddii uu duubnaa buu weysaysanayey in yar intuu halka fooda gacanta geliyey oo timaha masaxay buu cimaamaddii korka ka dhammaystiray haddaba haddii cimaamad keliya la masixi karana gacangelis uma baahnaateen haddii timaha in la wada gaadhsiiye ay tahayna inba gaadhsiiye muxuliinta kale isu raacin waayey bay dhaheen in qayb la masixi karo xadiidkaana waan ku garanna bay yidhahdeen <clears throat> haddaba shaaficiyadu waxayna yidhaahdeen bacdi ra'si la masaxo qaybta bacdigaa iyo intaa la masaxayaay keligood kuma aha fuqahada qaybo badan baa la qabo ay u mashhuursan yihiin xanafiyada laakiin xanafiyada iyo shaaficiyadu xadda la dhihi kara qayb kamidaan masaxay waa intee in laeg markaan madaxa ka masaxo adig madaxii qayb kamida masax baad tiri ma hal farba ma laba faroodba ma saddex faroodba ma rubcba ma nusba ma saddex meelood meelba intee in leeg baa bacdigii noqonaysa halkaasay ku kala tageen xanafiyadu waxay yidhaahdeen rubucu ra'si wey maalikiyana waxay qaarkood yidhaahdeen ulusu ra'si weeye waulusu kaiirun baan ka qaadanay shaaficiyadu waxay yidhaahdeen waryaalahee dhahaya suga masaladii usuuliga ahayd baan ku noqonaynaa bay yidhaahdeen hal ilcibratu biawaa'ili اlasmaa'i am biawaakhiriha waxaa looga jeedaa sharcigu wax samee hadduu ku yidhaahdo inta ugu yar miyaa lagaa rabaa ee waad samaysee lagu dhihi karo mise inta ugu badan baa lagaa rabaa waxay yidhaahdeen shaaficiye haddaan asaxiixu alcibratu biawaa'ili اasmaa'i waa inta ugu horeysa macnihii lagu ilaaqi karo saas darteed aqalu maa yumkinu ilaaqu lmasxi calayhi waxa ugu yar ee waa la masaxay la dhihi karo qaar baa waxay yidhaahdeen saddex timo saddex aboo timaha ah inaad samayso wey saas darteed fuqahadeena shaaficiyadu saa intii la yidhaahdo insaa la dhihi jira soo ma arkay ama hal farsaa lagu leeyahay taasaa lagu dhaqmayaa masaladii waxaa inagu soo noqotay halkaa markaan marayno abtimaha waa ku filan yihiin soo haddaan qayb kamida masaxo haa almustarsilu min ashacri ma gudayaan timihi hadday dheer yihiin ama kuwii gabadha ama ninkii oo sii daystayba timaha halkana haddaan masaxo masxu raasi ma sameeye waxay dhaheen la tima fii xuduudi raasi ku jira inaad masaxdo wey aduu masalo masalay kuu dhiibiye intaa igaga soo reeb intaa waxaan aqrinayo waxaad maqlaysaan waa fuqahada shaaficiyadu sida ay yidhaahdeene hadalba hadal u jiitay wey wagaslu rijlayni laakiin nabiga haddii lagu noodacsan madaxasu u masixi jiray laba xaala labadaba waa laga hayaa inuu madaxoo dhan wada masaxay markuu qaawan yahay intaan baa laga hayaa dhammaan axaadiidta weysadii sii tilmaantay waxay leeyihiin badaa bimuqadami rasihi xaggan horuu ka bilaabay xataa dahaba bihimaa ilaa qafaahu ilaa gadaal uu gaarsiiyey uma raddahumaa wuu ku soo celiyey ila almakaani aladii badaa minhu meeshuu ka bilaabay oo madaxoo nabigu aan cimaamad ku duubnayn weligii qayb ka mida farna saa kagama dhihin laba faroodna saa iyo saddex kuma dhihin haddaba weysadii uu yidhi markuu weysaystay haada alwuduء اladii amarani اllaahu bihi caza wajal wataa weysada ilaahay uu faray uu yihi markuu madaxu uusan cimaamad ku duubnayn weligii qayb kuma koobin waa kow hadduu madaxu cumaamad qabana madaxa qayb buu gaarsiin jiray inta kalena cimaamadduu ka dhammaystiri jiray shaaficiyadiiyo warkay rabaan waxaa weeye inay ku dhahaan madaxu cumaamad saaran tahayna in yar intaad samaysay intii kale nabigu ku daray lagaagama baana madaxuu qaawanna in yar sameeyo wada gaarsiintiisii lagaagama baana daahirka nusuusta xadiidta fasiraysa aayadda haddaad eegto shaaficiyada waa laga hayaa masaladan asalku madaxa in la wada masaxo weeye bacduna kuma cadda badh iyo gabal inay tahay wa gaslu rijlayni ila alkacbayni kadib wuxuu yidhi watartiibu in loo kala hormariyo calaa maa dakarnaahu sida aan soo sheegnay sida uu soo sheegay u duuduubay waa in wejiga laga soo bilaabo oo labada gacmood lagu xijisiiyo oo madaxu ku xigaa oo luguhu ka dambeeyaan laakiin waysadii ka waran haddaan lugaha ka soo bilaabo oon kadib madaxa masaxo oon kadib gacmaha dhaqo oon kadib wejiga ugu dambaysiiyo waysadaydii ka waran cinda aljamhuuri waxba kama jiraan waxaan muqadimaadkii fiqiga ku soo maray cinda alxanafiyati saxa alwuduu walidaalika ninkii shaaficiga ahaa ee ninka amiirka weysada iyo salaada xanafiyadan kutusiya dhegaysa yidhi waa kii weysada lugaha ka soo bilaabay kuna weysaystay biyo casiirahoo nebiidahoo biyo la qasay ah oo sharaab ahaan loo diyaariyey buu soo qaatay weysadii buu lugaha ka soo bilaabay salaaddii wuxuu ku gebagabeeyey waa xasuusataa sooma haddana salaada ka bixin buu weysadii iska jebiyey wataasuu yidhi amiirow salaada xalafiyada wataa baasho halkaa meeshay martay baynu ku soo masaladaas haddaba tartiibka shardigiihi waajibkiihi waa xubnuhu asal ahaan inay kala horeeyaan laakiin labada gacmood iyo labada lugood hadda inay kala horeeyaan laguma sheegin aslulyadayni labada gacmood la dhaqaa lagu yii laguma dhihin midigta la dhaqo biixna la dambaysiiyo lugta midig in la dhaqo biix la sababtoo kala horreysiintu waa sunno ee waajib ma aha sunankayna kugu iman doontaa saas darteed biixda haddaad hor dhaqdo midigtana dambaysiisa labada lugood ee labada gacmood saxa alwuduu'u adoo sunadii khilaafsan arrintaana waa ijmaac bay leeyihiin min cahdi caliyi bn abi aalib radi allahu canhu ardaahu lasoo guurinayo wa sunanuhu ay sunanu lwuduui waysada sunnooyinkeedu casharatu ashyaaa toban shay wey sunooyinka waysada haddaad rabta inaad la timaado waxaa lagu duxaad waxaad samaysaa tobankaa arrimood samee kow atasmiyatu waysada bisinka uu qabo haddii aada soo toosto oo weysadii aada soo toosto bisinka uu qabo bisinka maxaa u daliila ah? laba xadiid baa u daliila ah. xadiidka koobaadi waa xadiidu anas ibni maalikee nasaa wariyey ee saxiixa ah uu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii qaar ka mida ah, ayaa weyse doon doonayoo markaasay biyo soo waayeen nabigu wuxuu yidhi wax biyahaya ma idinku jiraa markaasaa waxooga yaroo biyaha loo keenay gacmihiisiibuu biyihii dhex dhigay markaasuu wuxuu yidhi tawada-uu bismi illaahi bisinka alla ku weysaysta kadib biyihii farihiisunbay saa uga burqanayeen inaad dadkii oo dhan weysaysteen marka tawada-u bismi illaahi maxaa looga jeedaa waxay fuqahadu ku fasireen tawada-u weysaysta qaa'iliina xaal aada leedihiin bismi illaahi oo maxaad saa ugu fasirteen xadiidka labaad baa caddeeyey bay yidhahdeen xadiidka labaad oo jamac min asaxaaba a ah laga wariyey baa wuxuu leeyahay laa salaata liman laa wuduu'a lahu qof aan weyse qabin salaadiisa waxba kama jiraan walaa wuduu'a liman lam yadkur isma allaahi niman bisinka qabanna weysadiisa waxba kama jiro ay laa wuduu'a kaamilan baan dhahaynaa bay yidhahdeen oo laa wuduu'a kaamilan maxaa u tiraahdeen aayaddu shuruudul wuduu kuma darin aayaddii raaca layidhi ilaahay amrayna bisin kuma darin marka waa qariiniya astaan inay sunnan tahay tilmaamaysa bay yidhaahdeen talabaad wa gaslu lkafayni labada cumaacumood iyo kafaynka gacmood in la dhaqo qabla idkhaalihimaa inta aan la gelinin alinaa weelka markii inta weelka intaadan gacanta gelinin inaad dhaqda weeye labadaada gacmood ood nadiifiso <clears throat> laba xadiid labadaba waa loo daliishaday mid waa xadiidkii saxiixeynka ahaaye nabigu sal alla alah wasalam uu yihi ida stayqada axadukum min nawmihi falaa yudkil yadahu fi linaa'i xataa yagsilahaa alaaa maraatin haddaad hurdo ka soo kacdo weelka gacanta ha gelin ilaa saddex jeer ha dhaqdo maxaa yeelay faina axadakum laa yadrii ayna baatat yadhu midkiin waruma hayo inta uu hurday inta meelood ee gacantiisu ay martay in meelo aan fiicnayn oo cuncunay inay xoqday oo taagtay baa laga yaabaa saas darteed maadaama ay saas tahay gacmaha dhaq intaadan weelka gelin kaasi haddaad tidhaahdo waa markii hurdo laga soo tooso idinna waxaad tidhaahdeen mar kastaba in labada gacmood la dhaqo inta weelka gacanta laga qaadanayo aan la gelinin waxaan leenahay haddana xadiid kalaan haysanaa kaa keliya maaha cabdilaahi bni zayd xadiidkiisii bukhaari muslim wariyeen markuu tilmaamayay weysadii nabiga alay slat slaam buu tilmaan yihi dadkiibaa waxaa la yidhi see cabdilaahi bni zaydow nebi maxamed sala allahu alayh waalihi wasalam u weysaysan jiray markaasuu yihi weysadiisii maad rabtaan haa kaale daawada weel buu yihi biyo iigu keena af banaan weelkii baa loo keenay weysadii nabigaan idiin weysaysanee daawaduu yihi markii u horreysayba gacanta daf ma siinin weelkiibu intuu dhinaca qabtay buu gacanta ku shurtay markaasuu gacmaha dhaqday saddex jeer markuu saa yeelay buu darsasho bilaabay weysadii nabigu dadka barayaa ee maaragta sal alla alah wasalam intii markuu dhammeeyey buu wuxuu yidhi waata weysadii nabiga ala sl ninkii rabayow halkaa waxaan ka garanay nabigu caada waxaada inuu ka weysaysanayo intaanu weelka gacmaha la gelin horta gacmuhu soo nadiifin jiray haddaba wakaslu lkafayni qabla idkhaalihima alinaa daliilkeedii wakaas wlmadmadatu iyo walistinshaaqu labadaasaa sunno ah in la luqluqdo iyo biyaha sanka kor inta loogu jiido in fiif layska yidhaahdo sankana lasoo nadiifiyo iyadana inay sunno tahay maxaa u daliila xadiidkii cabdilaahi bni zayd ee hadda aan soo sheegnay markuu weysaysanayay wuxuu yidhi famadmada wastanshaqa wastanhara alaaa bialaai karafaatin wuxuu leeyahay wuxuu luqluqday oo sanka biyaha kor buu ugu jiiday oo muu iska soo daadiyey waxaa kaloon halkaa ka faai waxaa kaloon ka faa'iidaysanay nabiga ala slaam inuuba fadli gaara ah biyaha sankaa ah uu u yeeloo xikmadda ku jirta ay tahay oo uu yihi qofkii markuu soo toosaayey biyaha ha weysaysto oo sanka intuu ku jiido ha iska soo daadiyo fa ina ashayaana yabiitu calaa khayaashimihde halkan sanka korka uu kuu fadhiistaayoo dhex seexdaaye biyaha kaga soo saar weysada fadligooda sowma aragtid baa layidhi saa darteed fadligaa iyo ajirkaaba hadday leedahay iyadana waa sunne ee qabsa yidhaahdeen waxaa saddexaadoo laga gartay ninka sooman baa waxaa la yidhi sanka biyaha kor loogu jiidaya iska ilaali inta kale laqiqim lisabiil nabigu amrayo wuxuu ku yidhi wabaaliq fi listinshaaqi markaad weysaysanayso ku xeel dharow kor weliba ugu jiid ilaa an takuuna saaiman inaad soomantoo biyuhu hoos inay kugu cararaan aad ka baqaysa maahane intaasoo daliila horta madmada iyo istinshaaq soo laguma keeni oo nabigu wuuba amrayo wabaaliq fi listinshaaqi waa amray ninuu weysada amrayeyna wuxuu yidhi famadmid wastanshiq luqluqo amarkan wujuub buu ahaa tan waajib maaha maxaad u tiraahdeen alla soo horay kugumaanaan sheegin inaanku nidhi aayaddu ma sheegino qariina awaamirta kale o dhan sunno ka dhigaysa wey halkaasoo maanaan kula soo marin bay yihahdeen wamasxu jamiici araasi madaxa oo dhan in la masaxana iyana way fiican tahay oo nabigu wax markuu weysaysanayo waa kaan soo sheegnay hor iyo gadaalba gacanta inuu marin jiray kaasaa u daliila riwaayadka qaarkoodna waxay ku dhahayaan famasaxa biraasihi faaqbala biyadayhi wa adbara bihimaa faaqbala biyadayhi gacmuhu ku jeediye madaxa wa adbara gadaalbu haddana ugu soo celiyey wey wamasxu ludunayni labada dhawood in la masaxo sidaba dhagow idinkuma madaxaa ka tirsan tihiin mise waxaa ka tirsan tihiin wejiga masalada waa masalo culimmadu isku qabsadeen jamhuurtu waxay yidhaahdeen madaxay ka tirsan yihiin xadiid bayna keeneen sheekh naasir uu tasriixinaya silsila saxiixoo aludunaani min ara'si dheh labada dhagoodi madaxay ka mid yihiin aimo isxaaq ibniraaho way ka mid yahayna waxay dhaheen maya xilliga lama masixi haba noqotee labada dhagood wejigay ka tirsan yihiin oo markaad wejiga marayso weeye waktigaada makaamkooda oo maxaa u daliishadeen balbaad u sujuudu salaada markaad sujuuddo ee sujuudu tilaawiya aad sujuudayso soo dhihi may sajada wajhii liladii khalaqahu wa sawarahu samcahu wa soo dhihi mayse sajada wejhii wejigaygan wuxuu u sujuuday liladii allihii khalaqahu wejigan